wsala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira xadiiska kun iyo siddeed boqoliyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqoliyo siddeetan wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can inabiyi sala allahu alayh wasalam isaguna nebiga ka warinaya qaala inuu yidhi axabu albilaadi ila allahi masaajiduha axabu albilaadi ila allaahi beledda waxa ugu wanaagsan ilaahay agtiisa xagga ilaahay waxaa beleda ugu wanaagsan oo dhul loogu jecel yahay masaajiduha masaajidooda masaajidda arlada wa abgadu lbilaadi dhul waxaa loogu nacayb badan yahay ilallaahi xagga ilaahay waxa uu allah dhul ugu necab yahay aswaaquha suuqyadeedu ugu necab yahay masaajiddana allah waa ugu jecel yahay dhulka suuqiyadana waa ugu necab yahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa dhulku inuu kale fadilan yahay oo kale wanaagsan yahay iyadoo ilaahay dhulka wada abuurtay ayuu markaa dhulka qaarkoodna jecel yahay dhulka qaarna necab yahay dhulka daacada iyo khayrkiiyo wanaagga lagu samaynayo allah waa jecel yahay dhulka macaasidiiyo dembiyada lagu samaynayana waa necab yahay ilaahay khalqigiisa waa kala fadilaa oo yacni maki waa ka fadli badan tahay arlada kale waana dhulka ilaahay ugu jecel yahay rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ugu jeclaa masaajiduna waa meesha ilaahay ugu jecel yahay oo masaajidda maka dee ku taallana waxaweye waa soo gelayaan masaajidda arlada kale ku taallaana waa soo gelayaan siday masaajiddu u kala fadli badan yihiin bay marka axabiyadana u kala yeelanayaan oo ilaahayna ugu kala jacayl badan yahay dee saddex masjid baa masaajidda ugu khayr badan oo ugu fadli badan waa masjidka kacbada imaka ku yaalla baytullaahi alxaraam iyo masjidurasuul sala allahu aleyh wasalam oo madiine ku yaalla iyo masjidulaqsa oo qudus ku yaalla ilaahay gaalada ha ka soo samata saaro oo ilaahay markaa muslimiinta gacantooda ha soo geliyo oo ha gaalada ha ka fure cadowga gaalada ee yuhuudeedna ilaahay ha jabiyo ilaahay ciidamadooda ha jabiyo ilaahay shadra madar ha ka dhigo ilaahay markaa ha jabiyo allahuma hazimhum shara haziima allahuma hazimhum shara haziima allahuma hazimhum shara haziima allahuma ansur lmuslimiina almustadcafiina fi falastiin allahuma ansurhum allahuma axfadhum allahuma axfadhum bixifdika wa kala'atik allahuma ansurhum nasra casiizan ya da aljalaali walikraam ya allah allahuma aamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed saddexdaa masjid waxaa raaca masjidu qubaa baa ku afaraad oo nebigu calayhi salaatu wasalaam fadli gaara u sheegay marka afartaa masjid masaajidda kale waa ka mudan yihiin marka axabu albilaadi ila allahi masaajiduha masaajidda iyadoo ilaahay sii kala jecel yahay baa masaajidoo dhanna axabbiyada ay wadaagaan ya inuu ilaahay u jacayl badan yahay oo aad u jecel yahay masaajidoo dhan sifadaa waa leeyihiin si gaarana masaajiddaa ka sii mudanna ilaahay waa u sii jacayl badan yahay oo shaygii loo jacaylka badnaabaa dhici kartaa in haddana jacayl badnaanta ay kusii kala horreeyaan waxaa masaajidda sidaa looga dhigay oo ay u noqdeen axabu lbilaadi ila allah daacada iyo khayrka lagu samaynayo iyo cibaadadii ilaahay lagu caabudaayey keligii in loo khasisay oo sidaa loo dhisay ya taqwa lagu aasaasay ilaahay dartii baa loo dhisay lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih marka maadaama ilaahay ugu jecel yahay arlada masaajidda cidda mu'miniinta ahina waa inay masaajidda u jacayl badataa masaajiddii waa inay u jacayl bataan mulaasamada masaajidda la laasimayo ee lagu sugnaanayana waa in la farabadiyaa waa in la farabadiyaa warajulun mucallaqun qalbuhu bilmasaajidi wuxuu ka mid ahaa ninka qalbigiisu masjidka ku xidhan yahay markastuu ka baxo haddana ku soo noqonayo yaa waxa weeye toddobada ilaahay hadhka carshigiisa hadhinayo ayuu ka mid yahay dhulka ilaahay ugu necab yahayna waa suuqyada suuqyadu maxal dikri ma aha waa meel markaysaga buuq iyo qaylo iyo marka waxa weeye yacni markaa dembiye badan ka dhacaan oo xadiiska soo socdana waxaynu ku arki doonnaa shaydaanku meeshuu calanka ka taagto ee uu ku markaa yacni dhalo suuqyada inay tahay aynu xadiiska soo socdaan inoo sheegayo xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo konton iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo kow wa can salmaan alfarisiyi radia allaahu canhu min qowlih waxaa muslim ka soo wariyey salmaan alfarisi radia allaahu canhu allah raalliha ka noqday min qowlih xaal hadalka soo socdaa odhaahdiisa ka mid yahay oo xadiis nebi aanu ahayn qaala inuu yidhi salmaan laa takuunanna in istatacta awala man yadkhulu suuq laa takuunanna ha noqonin in istatacta haddii aad kari karto awala man kii ugu horreeye yadkhulu soo gelaya assuuqa suuqyada soo gelaya shakhsiga ugu horreeya suuqa soo gala ha noqon salmaan alfarisi baa ku talinaya walaa aakhira man yakhruju minha walaa aakhira man kii ugu dembeeyeyna ha noqon ee yakhruju minha suuqa ka baxa marka suuqa la soo gelaayo lagu soo kallahaayo qofka ugu soo horreeya ha noqon marka laga rawaxayo habeenkii laga carraabayo laga tegayana shakhsiga ugu dambeeya ka baxa ha noqon fa innahaa macrakatu shaytaan waa meeshii marka waxa weeye macrakadii shaytaanka weeye waa halkii markaa shaytaanku xumaanaha markaa ku samaynayey oo bimacnaa dadka xumaanta markaysaga marka ugu sababayey dembiyada inay qishi iyo khiyaano iyo dhaaro beena iyo yani markaa dembiye badani ka dhacaan ya yani waa halkaas wey wa biha yansubu yada ayaanu markaa ka taagaa yansibu ama yansubu yada ayuu ka taagaa raayatahu calankiisa ka taagaa dhulkaas ayuu markaa ka taagaa suuqyada ah ayuu calankiisa ka taagaa wa biha yansubu raayatah rawahu muslimun haakada muslim baa sidaa u soo wariyey wa rawaahu lbarqaaniyu barqaanina waa soo wariyey fii saxiixih mustakhraj buu leeyahay calaa saxiixi muslim marka mustakhrajkiisa saxiixu muslim ayaa saxiixiisa laga tilmaamaya can salmaana salmaan ayuu ka soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi xadiis marfuuca inuu u soo naqliyey laa takun awala man yadkhulu suuq laa takun ha noqonin awala man kii ugu horreeyey ha noqonin ee yadkhulu soo gelaya asuuqa suuqa soo gelaya walaa aakhira man kii ugu dambeeyeyna ha noqon ee yakhruju minha suuqa ka baxaya ha noqon ka ugu dambeeya ka baxana ha noqon fiiha baad ashaytaan yacni suuqa gudihiisa ayaa shaydaanku beed ku dhalaa wa farraqa uuna ku beed dillaacsadaa yacni meeshaasuu ku dhalaa yacni oo beed ku dhalaa kuna beed dillaacsadaa sidaas ayuu marka uu yidhi calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa meesha suuqyada ah in marka waxa weeye aan looguna horrayn looguna dambayn in aadna loo taxadiro maadaama markaysaga meesha shaydaanku markaysaga joogo ee wax ku luminayo ee wax ku kadinayo ku marka waxaweeye ku ilmo dhashaday yacni markaa suuqyada ay tahay in aad iyo aad loo taxadiro aad la laysaga jiro ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo siddeed boqol iyo konton iyo laba dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo laba wa can caasimin alaxwali can cabdillaahi bni sarjis radia allaahu canhu qaala qultu lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ya rasuula allahi gafara allahu lak caasim ilaxwal wuxuu ka soo wariyey saxaabiga cabdulahi ibnu sarjis la yidhaahdo inuu saxaabiga cabdulahi ibnu sarjis uu yidhi qultu lirasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaan ku idhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxaan ku idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow gafara allaahu lak ilaahay ha kuu dembi dhaafo qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam adigana ilaahay ha ku dambi dhaaf waawgu wuxuu noqonayaa caatifa way ku cadfaysaa marka waxay ka dhigan tahay yacni marka waxa weeye adigana ha ku dembi dhaafo oo yacni lakadii uu yidhi ayaa lagu sii cadfaya ay waqafara lak adigana ha kuu dhaafaa macnuhu dhacayo qaala caasimun taabiciga caasim ilaxwal wuxuu yidhi alaxwal waa ka indhuhu isku jeedaan yacni marka waxa weye ruuxa marka indhihiisu ay isku jeedaan ayaa axwal la yidhahda qolada reer koonfureedkuna waxay yidhahaan kuu jeeda kaa jeedi ya weershe nimo talaniba waa yahay qaala caasimun caasim wuxuu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi yacni cabdullaahi ibnu sarjis waxaan ku idhi astakfara laka rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ma ilaahay buu dembidhaaf kaaga bariyey qaala wuxuu idhi saxaabigii cabdullaahi ibnu sarjis nacam haa walaka adigana ilaahay dembidhaaf waa kaaga bariyey adigana ilaahay dembidhaaf waa kaaga beriyey oo dee muuminiintoo dhan baa nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam markaa dee haddaad muumin tahay adna waad soo gelaysaa cidduu ilaahay u beriyey dembidhaafka uga beriyey uma tala dabeed wuxuu akhriyey cabdullahi ibnu sarjis haadihi alaayata aayaddan waastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat nebigaana lala hadlayay calayhi salaatu wasalaam ilaahay dembidhaaf weydiiso oo dembigaaga inuu ku dhaafo ilaahay ka bari walilmu'miniina ragga mu'miniintana ilaahay dembidhaaf uga bari waalmu'minaati dumarka mu'minaadkaana ilaahay dembidhaaf uga bari oo in ilaahay u dembidhaafo u weydiiyi oo ilaahay uga bari marka dee amarka la siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fulinayo waa imtisaalayey marka mu'miniintoo dhan buu ilaahay dembidhaaf uga bariyey marka dee waxa weeye ciddii muumin waa soo gelaysaa walow bacda quruun baha timaado ama wakhti dambeba ha timaadee rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa saxaabigaasi inuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ghafar allahu lak waa ducaa uu nebiga u ducaynaayo calayhi salaatu wasalaam marka nebigu ma odhan yacni waxaweye sidaa ha odhanin marka nebiga in loo duceeyo waa ku sugan tahay xadiiska yacni ixsaanka nebigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam ayaana marka wax ka mida dee la celinaya marka nebiga loo ducaynaayo ama lagu sallinaayo ama la salaamayo ama makfiro loogu ducaynayo ama raxmad loogu ducaynayo wahaakada waxay noqonaysaa in ilaahay u ziyaadiyo in marka ilaahay looga baryaayo marka dee caasim wuu qariibsaday oo wuxuu markaa yidhi ma rasuulkii ilaahay baa ilaahay dembidhaaf kaaga baryey ya dabeedna markaa wuxuu yidhi haa laakiin de iguma gaarahee yacni adiga laftaadu markaa waad soo gelaysaa dadka uu ilaahay dembidhaafka uga baryey oo nebiga ilaahay wuxuu amray mu'miniintoo dhan inuu ilaahay dembidhaaf uga baryo marka dee haddaad muumin tahay cumuumkaasaad ku jirtaa cumuumka ayaad ku jirtaa xadiidka kun iyo sideed boqol iyo konton iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo saddex wa can abi mascuudin ilansaariyi radia allahu canhu qaala qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam ina mima adraka annaasu min kalaami alnubuwati aluulaa abi mascuud alansaari waa abi mascuud albadri weeyaane waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi inna mima adraka annaasu waxyaalahay dadku ka soo gaadheen waxaa ka mid a ah. min kalaami alnubuwati aluulaa nebinimadii hore hadalkoodii wuxuu ka soo gaadheen waxa markaa ka mida ah, idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta idaa lam tastaxi haddaanad xishoonin fasnac samee maa shi'ta wixii aad doonto inaad samayso samee yacni wuxuu udhacayaa macno tahdiid buu u dhacayaa ama hanjabaad ayuu u dhacayaa ama la yidhaahdo wuxuu markaa waxa weeye u dhacayaa macno khabar buu u dhacayaa oo siiqadu waa amrun yacni marka waxa weeye macnuhu khabar u dhacaayo ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati aluulaa waxaa loo jeedaa min dawi nubuwati aluulaa nebinimadii hore ciddii u saaxiibka ahayd marka min baabi xadfi lmudaaf bay noqonaysa yacni waxyaalahay ka soo gaadheen waxaa ka mid a ah, idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta rawaahu lbukhaariyu idaa lam tastaxi istaxyaa iyo istaxaa waa laba luqo istaxyaa yastaxyii iyo istaxaa yastaxyii midna waxa weeye waa istaxyaa yastaxyii bay noqonaysaa mudaariceedu midna waa istaxaa yastaxii marka waa laba luqoo fasiixa weye labadaba de qur'aanka waa la akhriyey ina allaha laa yastaxyi an yadriba maala ma bacuudatan fama fawqa laa yastaxyi iyo laa yastaxyi marka hadda laa yastaxi oo inoo qorani waxay ku dhisantahay luqadii istaxaa yastaxyi tii ya'da keliya noqonaysay marka dabeedna waxa weye aakhirkii waxaa loo gooyey yani marka jaazimka loo gooyey taasi waa saas wey waxaa laga qaadanaya xadiiska in waxa weeye qofku haddaanu xishoonayn waxuu doonaba inuu samaynayo wuxuu u aaban yeelaya aanu jirin taasina waxay noqonaysaa boorrin laynagu boorrinaayo xishoodka laynagu boorrinayo yacnii xishoodku qofka waxbuu u diidaa waxbuu ka manciyaa saas aawadeed waa in allah laga xishoodaa waana in dadka laga xishoodaa istaxi illaaha kama tastaxi rajulan min saalixi cashiiratik laa yufaariquk xadiis waxaa lagu soo wariyey culammada qaarkood ay taxsiiniyeen allah uga xishood sidaad nin wanaagsan oo saalix oo qaraabadaada ah oo aan kaa faaruqaynee mar walba kula jooga aad uga xishoonayso si la mida ilaahay uga xishooda nin saalix oo wanaagsan oo weyn oo kula jooga oo weliba qariib dee aan ahayne qaraabadaado haydaan kala faaruqayn yacni waxaa laga yaabaa in marka waxa weeye xumaan aad samayn lahayd xataa inaad isaga dayso marka allah saasoo kale uga xishood sidaa nin saalix oo wanaagsan oo qaraabadaadaan kaa faaruqayn aad uga xishoonayso kale allah uga xushood marka allah in laga xushoodaa waa soo gelaysaa in khalqigiisa laga xishoodaana waa soo gelaysa xishoodkuna wuxuu ku dhacayaa waxa xun in laga xishoodo noocaasuu markaa ku dhacay laakiin qofka haddii xishoodka laga siibo dee wax celinayaa ma jiro wuxuu doonuu samaynayaa wuxuu aaba yeelayaana ma jiro dabcadaha qaarkoodna waa وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء cabdullahi bn mascuud waxa uu yidhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam wuxuu yidhi awalu maa kii waxa ugu horreeya yuqdaa la xukumaayo bayna annaasi dadka dhexdooda lagu kala xukumaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fi fidimaa'i dhiigagga ayay ku saabsan tahay dhiigagga ayaa wax lagu kala xukumo dadka ugu horeeya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiis kale waxaa ku soo arooray waxa ugu horreeye qofka lagu xisaabayo waa salaadda hadday salaaddu hagaagto camalkiisa kalena waa hagaagaya hadday salaaddu fasahaadana camalkiisa kalena waa kharimaya oo fasahaadaya ahlucilmigu waxay yidhahaan labada xadiis iskama hor imanayaan midba baab buu ku saabsan yahay wixii xuquuqu ah oo dadka xuquuqdooda ama waxa dhexdooda dhex mara ah oo xuquuqulkhalqi ah dhiigagga ugu horreeya wax la kala xukumo wixii xuquuqullaahi ah bacda tawxiidi tawxiidka dabadii waxa ugu horreeya salaada tawxiidku inuu ka horreeyo wax walba waa la garanaya waayo asalkii islaamnimada weeye tawxiidku tawxiid la'aanna waxbaba ma jiraan hal xasana jiri mayso tawxiid la'aantii marka maadaama asalkii ay tahay alaslu asiil iyo asaaskii wax waloo wanaagsanba ay ku binaysmayeen iyo waayitaankiisa wax kastoo wanaagsanba in la waayay tawxiidka waa ugu horreeya laakiin tawxiidka marka laga yimaado wixii xuquuqullaahi ah waxa ugu horeynaya salaada ugu horeynaysa waayo waa rukniga labaad ee islaamka buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu allah wa iqaami asalaa rukniga labaad waa salaada xuquuqda khalqigu waa culus tahay sidaas aawadeed baa laynoo sheegay yukfaru lishahiidi kullu danbin ila addayn shahiidka dembi walba waa loo dhaafaa marka laga reebo deynka waxaa loo jeedaa xuquuqda khalqiga xuquuqda khalqiga iyadu waa adag tahay waxaana la yidhahdaa xuquuq ullaahi mabniyatun cala alcafwi walmusaamaxa wa xuquuqu lkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waltadyiiq xuquuqda ilaahay waxay ku dhisantahay cafin iyo saamaxaad waxaa loo jeedaa ahlabi wa ilaa tawxiid haddii laga tago wax la saamaxayaa ma jiraan ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa xuquuqda khalqiguna waxay ku dhisantahay adkayn iyo cidhiidhi xuquuqdii khalqiga haddaba waxaa ugu sii horeeya dhiigagga ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii beladikum dhiigaga lagu bilaabo dhiiggu waa ugu adag yahay waana ugu cuquuba daran yihi waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walcanahu acadda lahu cadaaban cadiima waxaa laga qaadanayaa dhiigga in layska ilaaliyo dhiig muslim ama dhiig xaqdarra ah in layska ilaaliyo ayaa laga qaadanaya aad iyo aad looga fogaado masalada dhiigga ku saabsan dhiigagga muslimiinta ama dhiigagga xaaraantaba ah waa in laga fogaada aad iyo aad laysaga ilaaliyaa oo aan laga qayb qaadan oo aan lug iyo gacan loo kala furin maatana fitanku way badan yihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyinkuu ilaahay ka baryey waxa uu yidhi laba waa layga aqbalay saddex duco uu ilaahay ka baryey midna ilaahay waa iga diiday oo igama aqbalin ducada ilaahay aanu ka aqbalin oo nebiga aanu siinin waxay ahayd anlaa yajcala ba'sahum baynahum muslimiinta dhexdooda inaanu dhibtooda dhexdooda ka yeelin oo ayna islaynin ahlulislaamku ayna islaynin markaa nebigu waxa uu sheegay calayhi salaatu wasalaam taas inaanu ilaahay ka aqbalin ayuu sheegay waxaanu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam hadday seeftu dhacdo ilaa yowmi alqiyaama inay jirayso seeftu muslimiinta dhexdooda hadday dhacdo way soconaysaa un ilaa qiyaamada wa idaa waqaca asayfu lam yurfac ilaa yowmi alqiyaamah ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam seeftu haddii ay dhacdo muslimiinta dhexdooda markii hore wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam muslimiin isdishaa ma jirin ismay layn jirin laakiin seeftu dhexdooda markay dhacdo lama kor yeelayo lama qaadayo seefta bilkulliya ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo seeftu waxay ku dhacday dilka cuhmaan la dilay bay ku dhacday marka way socotaa ilaa qiyaamadana way soconaysaa laakiin marna way yaraanaysaa marna way badanaysaa mar beledada qaarkood baa sare looga qaadayaa laakiin ahlu islaamkao dhan laga qaadi maayo marna berede badan bay ka jiraysaa marka bilkulliyaan ahlulislaamkao dhan kulligood marka la ysku daro aan laga wada qaadayn baa laga tilmaamaya ee qayb in laga qaadayo diidi mayso marka marna way yaraanaysaa marna way badanaysaa marna gees baa laga qaadaya gees bay baaqi tahay marna geeso badan bay baaqi tahay wahaakada marka dhiigga in laga fogaado aad iyo aad la ysaga ilaaliyo aan laga qayb qaadan la daadin la caawin laga qayb qaadan ayaa xadiiskan iyo adilo badan oo kaleba laga qaadanaya xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo konton iyo shan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo shan wa can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi waxaa laga abuuray malaa'igta min nuur nuur baa laga abuuray wa khuliqa aljaannu jinka aabbihiina waxaa laga abuuray kii jinka dhalayna waxaa laga abuuray min maarijin olol baa laga abuuray min naarin dab ah ayaa laga abuuray olol dab ah baa laga abuuray wa khuliqa aadamu aadamna waxaa laga abuuray mima wusifa lakum kii laydiin sheegee laydiin sifeeyey ayaa laga abuuray oo ah. dhooba ah dhoobaa laga abuuray rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani waxa uu sheegayaa malaa'igta in nuur laga abuuray buu sheegayaa oo malaa'igta ilaahay wuxuu ka abuuray nuur ayuu ka abuuray khuliqat ilmalaa'ika garasho la garanayaa faacilka la xadfay ya ficilka markaad sheegayso waa mabni lilmajhuul la odhan maayo ilaahay majhuul maahe waa macruuf waa la garanaya ilaahay lagama jaahil aha laakiin lilcilmi baa loo xadfay garasho la garanaya loo xadfay marka tacbiirka mabni lilmajhuul waxaa ka fiican in la yidhahdo ficlun lam yusama faaciluhu iyo muhayaru siiqa iyo tacbiirta kale in la cabira adab ahaan ka fiican mawaadicdan oo kale malaa'igta nuur baa laga abuuray yacnii jinka aabbihiina ama kii jinka dhalayna culamada qaar waxay dhahan ma ibliisba mise waxaa loo jeedaa yacni mid kale ayaa loo jeedaa ma abul maabuljinni unbaa la itlaaqayaayoo saasaa la odhanaya yacni marka tacaabiir kala duwan ayay markaa sheegaan waxaa laga abuuray olol dab a ah baa laga abuuray saas aawadee ibliis dee dab baa laga abuuro qur'aanka inoo sheegay ya qur-aanka ayaa laynoogu sheegay marka malak asaalatan ma ahayd waayo malaa'igtii nuur baa laga abuuray ibliis waa kii yidhi ilaahayow anaa ka khayr badan aadam khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin aniga waxaad iga abuurtay dab baad iga abuurtay aadamna dhoobaad ka abuurtay marka marba haddii maaddada aad iga abuurtay ay ka wanaagsan tahay maaddada aad ka abuurtay oo dabku ka mudan yahay dhoobada anaa ka khayr badan buuri been baanuu sheegay been ayuu sheegay quruur baa ku dhacay waayo dee amarkii uu ilaahay amray ayuu wuxuu doonayaa inuu markaa ra'yigiisa ku khilaafo kaga hor yimaado saas ayuu doonaya taasna maaho dee in caqliga laga hor keeno iyo ra'yiga in laga hor keeno sharciga wax saxa maaha wax saxa maaha marka horena dabku inuu ka wanaagsan yahay dhoobada waxay yidhaahdeen culammadu wax jira maaha waayo dabka waxaa ku sugan khifa iyo dayish iyo fudayd baa ku sugan baa boodaa waa wa wa wa waxbuu fasahaadiyaa dunodhan buu gubaa yaa karsadkaa wax lagu karsanayo manaafic yar waa leeyahay laakiin fasaad fara badan ayuu saabi karaa khifana waa leeyahay iyo tayshi fudayd dhoobadu waxay leedahay rasaano iyo deganaansho iyo islaax waxbaa lagu dhistaa meeshii lagu dhejiyaa waa dhab waa ku dhegaysaa dhab bay ku odhanaysaa ya yacni fudaydkaa ma leh iniin baa lagu ridayaa geed weyn baa ka soo baxaya waxa la cunaye lagu nool yahay waa wax arlada ka soo baxo dhoobo ka baxa ama wax ka baxay dhoobo wax cunay ayuunbaa lagu noolyahay yahay allo waxa dhirtiiyo simaarta iyo midhaha iyo raashimada iyo kullu daalika dee dhoobay ka baxaan yacni wixii la ee xayawaanaadka ahaana wax dhoobo ka baxay daaqayaan wahaakada waxay kaloo culammadu yidhaahdeen haddayba dhici lahayd fardan wa taqdiiran in dabku dhoobada ka wanaagsan yahay kama dhalanayso labada asal ay ka soo kala jeedaan asalka ibliis laga abuuray inuu ka wanaagsan yahay asalka aadam laga abuuray kama laasimayso inuu aadam ka wanaagsanaado miday ka dhalanaysa maaha ka labada jawaabood midna waxay ku dhisantahay manci midna waxay ku dhisantahay tasliim fardan wa taqdiiran haddiiba la sallimo inuu ka wanaagsan yahay kama dhalateen ana khayrun minhu kama timaadeen ya ida iftakharta biaabaa'in lahum sharafun qulnaa sadaqta walaakin bi'sa maa waladuu waxaa laga yaabaa shay asalkiisu wax wanaagsan laga abuuray isagu inaan u wanaagsanaan ayaa dhici karta xadiiska kun iyo siddeed boqol konton iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo siddeetan iyo lix wa canha radia allaahu canha muslim waxa uu ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi kaana khuluqu nabiy illaahi sala allahu alayh wasalam alqur'aan caaisha waxay tidhi kaana wuxuu ahaa khuluqu nabiy illaahi sala allahu alayh wasalam nebiga ilaahay akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu waxau ahaa alqur'aana qur'aanka ayuu ahaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey fii jumlati xadiisin tawiil xadiis dheer isagoo ku dhex jira ayuu muslim xadiiskan soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu siday u wanaagsanayd oo dhaqankiisa iyo dabeecaddiisu siday u wanaagsanayd baa laga qaadanaya xadiiskan waxau ahaa axsana annaasi khuluqan dadka ka ugu wanaagsan buu ahaa xagga akhlaaqda iyo dhaqanka ayuu ahaa waa garanaysaan anas ibnu maalik inuu yidhi rasuulka waxaan u shaqeeyey calayhi salaatu wasalaam toban sanaan u shaqeeyey toban sano ayaan u shaqeeyey weligay shay aan sameeyey iguma odhan maxaad u samayso iguma canaanan waxaanan samaynna iguma odhan maxaad u samayn weydey haddamaarta yacni waxay ku tusinaysaa sida akhlaaqdiisu u wanaagsanayd nebiga calayhi salaatu wasalaam dulqaadkiisu u badnaa sabirkiisu u badnaa weliba marka waxa weeye dee ilmaha yar laysagama ilaaliyo sida dadka waaweyn laysaga ilaaliyo yacni waxa dhacda dee caruurta markaysaa marka in la canaantaa dhacda hadda aragtaa oo waxaa dhici karta qof aan dadka waaweyn canaanan inuu carruurta u canaantaa suuragal ah ya ama waxaweyaan yani xoogaa marka uu maago ama dagaalo ama wax la mida ama wakhtiyada qaarkoodba dee u garaaco iska daa garaacu markaa garaacay nebigu calayhi salaatu wasalaam iska dhaaf yacni waxa weeyaan xataa mar qura ma dagaalin oo ma canaanan xataa lima facalta waa shay fudud maxaad u samaysa iyo maxaad u samayn weydii iska daa wax kale intaa kuma odhan intaa kuma odhan waxaana la garanayaa ilmaha yar markuu da'diisu yar tahay dee caqligiisu kuma filla waxaa laga yaabaa wakhtiyada qaarkood waxa loo diro inuu ciyaar ka doorbido waxaa dhici karta inuu waxyaalo kharibo waxyaalo dayico waxyaalaha qaarkood xumeeyo marka waxay ku tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa ay u wanaagsanayd ayay ku tusinaysa akhlaaqduna waxa weeye khariise iyo kasabi bay u qaybsantaa ya mid waxa weeye waa akhlaaq qofka ku abuuran oo ku tallaaran weeye midna waa kasabi uu qofku kasbanaayo ou iska doondoonayo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa akhlaaqdiisa wanaajiyey dhaqan ahaanna dee qur-'aanka waxyiga ayuu ku camalfalayay nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana khuluqu nabiy llaahi sala allahu aleyh wasalam alqur'aan yacnii akhlaaqda nebiga ilaahay waxay ahayd qur'aanka waxaa loo jeedaa qur'aanku ku dhaqmay oo wuxuu qur'aanka lagu amray ayuu la imanayey wixii qur'aanka lagaga reebay ayuu ka tegey yacni markaa taasaa laga tilmaamaya marka akhlaaqdana waxaa soo gelaya dee camalkiisii o dhan baa culamada qaarkood markay akhlaaqda sheegayaan way ballaadhiyaanoo waxay alkhulqu maca allah iyo alkhulqu maca khalqihi akhlaaqda allah la jirkiisa lagu dhaqmaayo iyo akhlaaqda khalqiga la jirkooda lagu dhaqmayo la samaynayo bacdu ahlicilmi baa tacbiirka noocaas yacni u qaybiya wa innaka la calaa khuluqin cadiim calaa khuluqin waxay ku fasireen mufasiriinta qaarkood calaa diinin cadiim diin weyn baad ku sugantah diin weyn ayaad ku sugantay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni ceeb oo dhan waa ka madhnaa haata laga sheego xasan inuu yidhi khuliqta mubara'an min kulli caybin kaannaka qad khuliqta kama tashaa'u waxaa lagu abuuray nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam xaal lagaa madhnaysiiyey ceeb oo dhan mulukh lagaa dhigay kaannaka qad khuliqta kama tashaa'u waxaad moodaa sidaad doonaysay in lagu abuuray saasaad mooddaa buuri markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa akhlaaq wanaagsanaa akhlaaqda wanaagsan waxaa soo gelaya badlu nnada wa kafu aladaa wa talaaqat lwajhi waalkalimatu altayiba afar qodob qodobka koowaad waa in wixii macruuf iyo wanaaga la bixiyaa oo weliba niyad samaan iyo wanaag lagu bixiyaa waa akhlaaqdii daahirkaayd muuqanaysay waxaad raacaysaa baatinkana akhlaaqdu inay wanaagsan tahay oo xaasidnimada iyo xiqdiga iyo uurxumada iyo markaysaga dhagarta xaqdarrada ah iyo cidaan ku dhakrin inaan la dhakrin iyo yacni marka kullu daalika markaysa markaa laga madhnaado nifaaqa iyo shakiga iyo wahaakada kullu daalika khaali in laga noqdo waxaa jira qof markaa dee muuqaalka sare wax wanaagsan samaynaya oo niyaddu ka duwan tahay nebigu saa ma ahayn calayhi salaatu wasalaam niyaddiisuna waxay ahayd mid wanaagsan mid daacad ah mid naasix ah ayuu marka ahaa yacni mid markaa amiina buu ahaayo ammaano u saaxiibo ammaano badan niyad wanaagsan yacni khayrkiiyo wanaagga dadka la jecel ugu nasteexaynaya kula dadaalaya xiqdi uurxumo yacni markiisa waxaa ka maran gaaladii munaafiqiinta inuu la colloobo mooyaane cid ahlulislaama marnaba aan la colloobayn aan cadaawadii baqda u haynin ee wanaagga la jecel laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih waxa uu naftiisa la jecel yahay yacni markaa dadka ahlulislaamka ana la jecel marka badlu wa kafu ladaa dhibtana markaysa markaa inuu haysto af yo akhlaaqda ayay ka mid tahay wanaagsan ya waanad marka waxa af yo yani marka waxa weeye sinaba aan ku dhigin waxay dadku karaahiyaysanayaan oo nacayaan yani markaa aan lagula kicin wuxuu ahaa markaysa markaa weji furan buu ahaa yani ariiqu lwajhi buu ahaa wejigiisu furan yaho bashuush ah farxaan ah kaiira tabasum ah dhool caddayn badan yani saasuu ahaa mid cabuusoo wejiga kab ka dhiga ma ahayn ya wuxua mid weji furan dadka qaarkood markay arkaan oo is yidhaahdaanba aduu kuugu jacayl badan yahayba ya camr bnu caas wuxuu yidhi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu imaado waa isoo dhowayn jiray weji furan buu igu soo dhowayn jiray ilaa aan is dadkaba aduu kuugu jeceliy ilaa aan saa is idhi maalintii dambaan waxaan ku idhi buu idhi ayu nnaasi axabbu ilayk dad yaad ugu jecesha waa weydiiyey waxaabaan is idhi buu idhi siduu ii qaabilayo aduu kuugu jacayl badan yahaan is idhi buuhi dabeedna si fadiiladaasi dee uga muuqato ayuu su'aalay ayu nnaasi axabbu ilayk dad yaad ugu jeceshahay qaala caaishatu caaishaan ugu jeclahay baa nebigu yidhi calayhi salaau wasalaam ya caaisha ayaan ugu jeclahay soomaalidu waxay yacni dhibsadaan ninku hadduu yidhaahdo markaysaa marka xaaskayga waa jeclahay ceeb baabay u qaban sooma ya way qariyaan caatifada kabti lagu samaynaya mugta caaifadii waa la qarinaya in caaifada la qariyaa sax maha caaifada in la muujiya saxan soomaalida qaar waxay moodayaan markaysa marka waa hadduu markaa ninku saa yidhaahdo yani qaar baaba nacasnimo mooday mia marka waxawe caaifada waa in la qariya sax maaha caaishaan ugu jeclaa nebigu yidhi calayhi salaau wasalaam min arijaali xagga ragga ayaad ugu jeceshay qaala abuuha aabbaheed baan ugu jeclay buu yo ku sii xiga wuxuuhi cumar baa ku xiga waa sii weydiiyey dee nebigu kuma soo darin calayhi salaau wasalaam ilaa aan is idhi buu idhi war maad iska daysid maxaad weydiis ya maad iska daysid maxaad weydiis mm. markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa dhibtana mid dadka ka haysta buu ahaa kaful adaa hadal dadku karaahiyaysanayaan kuma odhan jirin ya waxa uu markaa yacni ahaa hadalkiisu mid hufan ayuu ahaa markuu wax saxayo si wanaagsanoo hufan buu wax u sixi jiray ya si wanaagsanoo hufan ayuu wax u sixi waana weji furnaa hadalkiisuna wuxuu hadal wanaagsan hadalka wanaagsanna waaba sadaqad sadaqad weeye alkalimatu ayiba sadaqa adigu jawaanib baynu ka ishaarnay xagga wuxuu ahaa dadka ka ugu deeqda badan wuxuu ka ugu geesinimada badan wuxuu ahaa ka ugu fasaaxada badan wuxuu ahaa ka ugu hadalyaqaansan wuxuu ahaa ka ugu xikmadda badan wuxuu ahaa ka ugu dulqaadka badan wuxuu ahaa ka ugu sabirka badan dee miyaa laga gayoonaya xadiidka kun iyo sideed boqol konton iyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo siddeetan iyo toddoba wa muslim waxa uu ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi man axaba liqaa allahi axaba allahu liqaa'ah man axaba ku kastoo jeclaada liqaaa allahi kulanku allah la kulmaayo jeclaada axaba allahu liqaa'ah allah wuxuu jeclaadaa kulankiisa uu la kulmayuu jeclaadaa waman kariha ku kastoo naca liqaa'a allaahi kulanka allah uu la kulmaayo ku kastoo nacana kariha allaahu allah wuxuu karaahiyaystaayo nacaa liqaa'ahu kulankiisa uu la kulmaayo shakhsiga ah. allahna waa naca aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa hadduu kulanka uu ilaahay la kulmaayo uu jeclaado ruuxu ilaahayna kulankiisa waa jeclaadaa hadduu kulanku ilaahay la kulmaayo uu necbaadana ilaahayna kulankiisa waa necbaadaa abaalmarintu noocii camalku ahaa ayaa abaalmarintuna noqota faqultu qultu caaisha waxay tidhi waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow akraahiyat lmowt yacni nacaybka ilaahay kulankiisa la necbaanayaa ma nicista markaa geerida la nacayaa yacni ayuraadu bikraahiyati liqaa'i illaahi karaahiyat lmowt kulanka ilaahay lala kulmaayo in la karaahiyaysto ma waxaa looga jeedaa geerida in la naco muraadkuma saasaa fa kullunaa nakrahu lmowt dhammaantayo geerida waa necabnahay inaanu waayo noolaanno ayaanu jecellahay ya qaala laysa kadalik nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaasi ma aha walaakina almu'mina ha yeeshee muuminku idaa bushira marka loo bushaareeyo biraxmat illaahi allah naxariisiisa loogu bushaareeyo wa iyo raallihaanshihiisa loogu bushaareeyo raada hoosdhig iyo godaal baa labaduba ku bannaan yihiin waa labaduba fasiix weeye aankana labadaba waa la akhriyey waridwaanun min allah iyo waridwaanun min allah waa laba qiraa'o sabci ah qur'aannimaa baa loo akhriyey mahashaad maa qur'aannimaa loo akhriyey wa ridwaanihi iyo raallihaanshaha ilaahay haddii loogu bushaareeyo wa jannatii iyo jannadiisa haddii loogu bushaareeyo axaba liqaa allah wuxuu jeclaanayaa kulanku allah la kulmaayuu jeclaanaya fa axaba allahu liqaa'ah markaasaa allahna jeclaadaa kulankiisa uu la kulmaayo shaksigaa ayuu allahna jeclaadaa oo ku abaalmarya wa ina alkaafira gaalku idaa bushira marka loogu bushaareeyo waa loogu bushaaraynayaa labada goorba idaabaa lagu isticmaalay idaaduna waxay sheegaysaa waa sharti laazim lwuquuca shardi ilaaba ilaa dhacya buuyi oo in iyo idaa dee waa kala duwan yihiinoo inta waxa la geliyaa shay aan qaalib ahayn inay dhacdo ama mustaxiil ah inay dhacdo ama qaliil ah inay dhacdo amaba aaban dhici karinba ayaa in la geliya inta shardiyada lain ashrakta layaxbatanna camaluk ayaa nebi walba lagu yidhi inay shirki la yimaadaana waa mustaxiil wax dhacaya maaha abadan walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhasiriin in baa la geliyey ya qul in kana lilraxmaani waladun faana awalu lcaabidiin in baa la geliyey labada tafsiire aayadda lagu fasiro mid ahaan marka la maro tafsiir culammadu waxay maraan inay shardiyo tahay tafsiirna waxay maraan inay naafiye tahay marka tafsiirka shardiyada ah marka la maro shay mustaxiila ayaa intii shardiyada ahayd la geliyey cala hada tafsiir marka waxa weeye idaadu laakiin waa laazim lwuquuco shay dhacaya ayuunbaa la geshaay oo ay tahay xatmi inay dhacayso sida haalibkaa aan baaqanayn ama haaliba inay dhacaan ayaa idaada la geshaa wa ina gaalku idaa bushira marka loogu bushaareeyo bicadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa wa sakhatihi iyo ilaahay cadhadiisa marka loogu bushaareeyo waa loogu bushaaraynayaa markuu dhimanayee kariha wuxuu nacayaa liqaaa allah kulanku allah la kulmaayuu nacayaa wa kariha allahu liqaa'ah ilaahayna wuxuu nacayaa kulankiisa uu la kulmayo gaalkaa waa nacaya ilaahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey loogama jeedo xadiidkan sida xadiiskaba ka cad marka hore qofku caafimaad qabo ee iska joogo inuu geerida noco ama markaa jeclaysto taa laga tilmaami maayo wata caaisha ay tidhi fa fakullunaa nakrahu lmowt dhammaanta iyo geerida waa nacnaa geeridu waa shay markaa dee dabci ahaan naftu ay u necab tahay kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum jihaadkii markii la sheegayey allah waxau yidhi waxaa laydinku farar yeelay jihaadka diriritaanka gaalada aad la diriraysaan waana shay makruuh idin ah bimacnaa tabcan abci ahaan baa naftiinnu u karaahiyaysanaysaa dagaalkii maadaama dee dil ka yimaado oo dhaawac iyo dhimasha ay ka timaado marka nebigu kuma inkirin caaisho ma odhan qalad baa ku sugan tihiin inaad geerida nacdaan waa ku qaldan tihiin jeclaada geerida ma odhan ee waa u taqriiriyo taa waa ka aamusay aamuska uu ka aamusayna waxay tilmaamaysaa inuu arrinkaa taqriiriyey nicitaanka geerida la nacaya marka hore la caafimaad qabo oo nolosha la sii jecel yahay inaynay ahayn shay madmuum oo xun aynaynay ahayn oo aan la odhanayn xaaraan iyo dembi iyo macsi bay tahay aan la odhanayn yacni taas markaa nebigu saas u taqriiriyey laakiin xadiiska waxaa looga jeedaa wakhtiga sakaraadka uu qofku ku sugan yahay nafta laga qabanayo markaasaa ama janno loogu bushaareeyey iyo raallihaansho ilaahay ama loogu bushaareeyey cadaab iyo cadho ilaahay markaasaa qofna wuxuu jeclaystaa waa muuminkii loo bushaareeye jannadiiyo raallihaanshaha ilaahay loogu bushaarayey wuxuu jeclaystaa kulanku ilaahay la kulmaayo qofna waxaa loogu bushaaraynayaa naar iyo cadaab iyo cadho ilaahay marka uu sakaraadayo marka sidaa markaa loogu bushaareeyo ayuu isaguna wuxuu necbaadaa kulanku ilaahay la kulma ayuu necbaadaa ila waxa ka horreeyuu garanayaa waa tan bishaaradiiba loo sheegay xaaladaasaa laga tilmaamayaa khaaska ah ayaa looga jeedaa laakiin marka hore qofka uu caafimaad qaba iska ladan yahay ee iska joogo inuu markaa geeridii dabci ahaan u necab yahay tan noocaasa muraadka xadiiska looga jeeda ma aha xadiiskana waa ka cadda fa kullunaa nakrahu almowt waxaa looga jeedaa fii xaali sixa markaynay sakaraadkii noqon oo bishaaradii la helin ayaa laga tilmaamaya laakiin marka muuminkii uu sakaraadayo oo janno iyo raallihaansho ilaahay loogu bushaareeyo addiyadan qorfaha ah ee dhibaatada ah ee kadeedka ah, muxuu ku fadayaa kulanku ilaahay la kulmayu markaa tamaniyaya jeclaysanaya markaasuu xadiiskani ku saabsan yahay marka waa xaaladda khaaska ah baa laga tilmaamaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa inuu qof waliba ilaahay la kulmaayo gaal iyo muslimba oo ilaahay xisaabayo abaalmarinaayo ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo sideed boqol konton iyo sideed dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo sideed wa can ummi lmu'miniina safiyata binti xuyayin radia allaahu canha safiya bintu xuyay bni akhtab waxaa markaa bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen oo ummi lmu'miniin ah mu'miniinta hooyadood ahaatay oo zawjaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ka mid ahay waxaana dhalay odaygii markaa waxa weeye yuhuudda markaa waxa weeye hogaamiyeyaashoodii iyo kibaartoodii iyo madaxdooda ka mid ahaa xuyey ibna akhtab baa dhalay waatay zawjaadka nebiga sala allahu aleyhi wasalam qaarkood ee xoogaa xafiiltani marka ayaa wakhtiyada qaar dhaci karee waa bintulyahuudiya yidhahdeen markaasay nebiga u cabatay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu yidhi yacni aabbahaana waa nebi bimacnaa nebigaad ka yacni aabbaha fog baa laga hadlayaa awowga yacni haaruun baad ka isiran tahay nebi haaruun oo dee aabbahaagaad ka isirantahoo nebi haaruun ahi waa nebi adeerkaa oo muuse ahina waa nebi adeerkaa oo muuse ahina waa nebi aabbahu aabba sare tegey saasu markaa waxaan yani maxaa yani mar haddii aad eh, nebina ka isiran tahay nebina adeer kuu yahay dee maxay kaa gurin hadalkaas ayuu ku yidhi nin yuhuudiyaa qabi jiray waagii hore markaasaa way riyooto waxay ku riyootay dayixa oo dhabteeda ku sugan dayixa oo dhabteeda ku sugan bay ku riyootay markaasay u sheegto markaasay waxay tidhi waan riyoodo waxaan ku riyooday dayixa oo dhabteeda ku sugan tacbiirkii wuu fahmay wuu dhirbaaxay bab buu kaga siiyey mulkiga reer yasrib baad doonaysa inaad dhammaystirto macnaa muxamed inuu ku guursado <laughs> yaa saasaa doonaysa waa dhirbaaxayo dhirbaaxadii mala isha waaba taaiir bay ku samaysa marka waxay ahayd ummulmuminiin way islaamtay mu'minad bay noqotay dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa guursaday qaalat waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray muctakifan mid ictikaafaya ayuu ahaan jiray oo masjidka cibaado ahaan ugu sugnaanaya fa ataytuh markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u imi masjidku markaa ictikaafsan yahay azuuruhu xaalaan soo siyaarinaya o soo booqanaya ayaan u imi leylan goor habeena fa xoogaa waa u sheekeeyey waa u warramay waa la hadlay suma qumtu dabeedna waa kacay lianqaliba inaan laabto daraaddeed xaggii gurigayga qabto ayaan u kacay fa qaama macii markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kacay macii aniga la jirkaygu kacay ama xaaluu la jirkayga yahay liyaqlibanii wuxuu u kacay suu ii gediyo oo gurigii markaa xaggiisa iigu gediyo bimacnaa iigu kaxeeyo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isu taagay oo dee waa i raacay fa mara rajulaani min alansaar nebigu masjidkuu kala baxay xaggii gurigu usii dhoweynaya goortu dee waa habeennimo markaa dabeedna gurigii buu doonayaa waan dee masjidkiiba ka fogayn oo guryahan masjidka ku qabsana inuu xaggan u kaxeeyo fa mara rajulaani laba nin baa soo maro min alansaari ansaarta ka mid a radia allaahu canhumaa waxay arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo markaa masjidka dee ka soo baxayoo qof dumarina ay la socoto falamaa ra'aya annabiya sala allahu alayh wasalam markay labadii nin ee ansaarta ahaa ay nebiga arkeen calayhi salaatu wasalaam asracaa waa degdegeen si degdegay u socdeen faqaala sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calaa rislikumaa deganaanshihiinna ku sugnaada waxbaa degdegina innahaa safiyatu bintu xuyay qofkan dumare aan la socdaa waa safiya bintu xuyay ibni akhtab weeye waa zawjadaydii weeye ya faqaala waxay yidhaahdeen labadii nin subxaana allah allah baa xumaan ka nasahan yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ina ashayطaana yajri min ibni aadama majra dam ina ashayطaana shayطaanku yajri waa ordaa min ibni aadama ibni aadamka wuxuu ka ordaayoo ka maraa majra dami meesha dhiiggu maro ayuu maraa jirku dhex xulaa meesha dhiiggu maro ayuu maraa wa inii khashiitu anigu waxaan ka baqay an yaqdifa fii quluubikumaa sharan aw qaala shay'a hadda nusxiga nebiga eeg calayhi salaatu wasalaam iyo siduu dadka inuu sharka ka badbaadiyo ula doonaayo khayr ula rabo sharka inuu ka badbaadiyona yacni markaa uu kala dadaalayo labada nin in qalbigooda ku dhacaan talow ma gabadh ajnabiyadoo nebigu la socdaa talu muxuu ka rabaa talu muxuu gaarka ula noqday waxyaalaha caynkaasi si aanan qalbigooda ugu soo dhicin oo dabeedna taasi diinkoodii aynay u dhibaatayn ayuu marka horeba markaa arrinkaa awdayaa oo yacni u sheegayaa waswasada shaydaanka hadal daafacaya oo ah dee waa zawjo zawjaadkaygii ka mid a ayaa macnuhu dhacaya saasaa macnuhu dhacaya safiya weeye innahaa safiya wa innii khashiitu anigu waxaan ka baqay an yaqdifa inuu ku tuuro ay huwa shaytaanku fii quluubikumaa qalbiyadiinna gudahooda sharan shar inuu ku tuuro baan ka baqay aw qaala ama wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam shay-an shay inuu ku tuuro ayaan ka baqay waa shakun min raawiyo lafdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa raawigu ku dadaalayaa markaasuu wuxuu ka shakiyey ma sharan buu yidhi mise shay buu yidhi muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan masaa'il baa laga qaadanaya masaa'il mutacadida masaa'isha waxaa ka mid a ictikaafka nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ictikaafsan ayaa sawjadiisii safiya ay soo booqatay markaasay weliba u sheekaysay waxaa laga qaadanayaa muctakifkii ictikaafsanaa in haweenaydiisu masjidka ku soo booqan karto haddii ikhtilaad iyo wax kale aynay ka dhalanaynin oo raggii inay dhex gashay iyo wax la mida aynay ka dhalanayn inay masjidka ku soo booqan karto masjidka gudihiisa la fadhiisan karto kula sheekaysan karto ayaa laga qaadanaya laba waxaa laga qaadanayaa sheekada ay sawjadiisu nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheekaynaysay inaanu ictikaafkii waxba yeelaynin ayaa laga qaadanaya waa masale labaad masale saddexaad waxaa laga qaadanayaa sii dhowaynta nebigu calayhi salaatu wasalaam sawjadiisa sii dhowaynayey goortan habeennimada ah ictikaafkii inaynay ka burinayn ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa yacni tuhmada wixii la qofka lagu tuhmi karo ee uu beri ka yahay inuu iska beri yeelo haddii waxa weeye yacni markaa shay aanu ahayn lagu tuhmo ma ihi yacni sidaa ma samayn kuma jiro haddii wax lagu tuhmi karo uu la yimi oo si loo qaadan karo tuhmo iyo xumaan leh aynay sidaana ahayna inuu tuhmada noocaasa yani markaa daafici karo innahaa safiyatu bintu xuyay haddamay odhan saxaabadan laakiin waa arin dhici kara in wax kale ku soo dhacaan oo shaydaankuna dee wax walba wuxuu doonaya inuu ka faa'iidaysto wax baa laga yaabaa inuu ku soo rido qalbigooda shaytaanku si aan taasi u dhicin buu marka horeba daafacaya waxaa laga qaadanaya sadu daraa'ic waddada mafsada keenaysa in la awdo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya sawjada magaceeda markaysaga in la sheego rag loo sheegaa inaan dhibi ku sugnayn dadka qaarkood markaa taasoo kale waa ku adag yihiinoo waxay odhanayaan yani waxa weeye magaceeda marka inay iska ilaaliyaan ayay marka waxaweyaan markaa sameeyaan taasna inaan dhibi ku sugnayn baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya cinda tacajub in la tasbiixsadaa laga qaadanaya oo dee halkan saxaabadan ayaa tasbiixsaday laakiin nebigu waa u taqriiriyey lakiin axaadiista qaar waxaa soo aroortay nebigoo tasbiixsanaya yacni subxaana allahi ina almu'mina laa yanjusu ayaa ka mid ah allahu akbar inaha sunan qultum aladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha kaana takbiir baa ku sugan ka kalena tasbiix baa ku sugan haakada waxaa ku sugan shaydaanku jidhka inuu galo oo meesha dhiiggu maro inuu maro ilaa qalbiga ayuu doonayaa inuu markaysaga soo waswaasiyo wax kusoo tufo qalbiga agtiisa intuu fadhiisto ayuu halkaa wax ku tufayaa oo markuu qofku haafil noqdo uu waswaasinayaa uu wax ku tuurayaa yacni wax ku tufaya shaydaanku inuu jidhka galana waa laga qaataa waxaa laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nusxigiisa iyo siduu khayrka muuminiinta ula jeclaa ya wa innii khashiitu an yaqdifa fii quluubikuma sharan aw qaala shay-an marka wanaagga ula jeclaa iyo inaan marka waxa waxaweye shaydaanku fasaada aanu qalbigooda ku tuurin in la jeclaa marka taasna nebiga calayhi salaatu wasalaam daacadnimadiisa iyo nasteexbadnaantiisa ayaa laga qaadanaya masaa'il badan baa lagala baxaya intaasi ay ka mid tahay dabcadaha qaarkoodna waa kun siddeed boqol siddeetan iyo sagaal wa can abilfadli alcabaasi ibni cabdiilmutalib radia allaahu canhu qaala shahidtu maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam yowma xunayn abilfadli oo alcabaas ibn cabdilmualiba ah, oo nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii ah waxa uu yidhi shahidtu waan xaadiro waan ka qayb galay maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa yowma xunayn maalintii xunayn waa ghaswadii xunayn weeye waana awalu ghaswa uu ka qayb galo falazimtu waan laasimay buu yidhi waan ku ag sugnaa ana anigu waa abuu sufyaana ibnulxaarisi bni cabdiilmutalib iyo abuu sufyaan oo ina xaarisa xaarisna ina cabdimutalib yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam bay isagana ilmaadeer ahaayeen oo xaaris ibnu cabdilmutalib baa dhalay abu sufyaan ibnu alxaarisi ibni cabdilmutalib rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ayaannu laasimnoo ku ag sugnayn falam nufaariquhu kamaanu oo kamaanu tegin yacnii xataa markay dadku yaaceen in badanoo ka mid a ama khaalibkoodii ay ka yaaceen kamaanu yaacine waa la joognay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waxaan rasuulka ilaahay laasimnay walxaal rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam calaa baqlatin baqal korkeeduu ku sugan yahay baqal buu saaran yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam baqashaasoo lahu isaga u sugnaatay baqashaasoo baydaa'a cad baqashaa hadiyad baa loogu keenay nin la odhan jiray farwat aljudaami ayaa u soo hadiyey falama iltaqa almuslimuuna waalmushrikuun markay kulmeen muslimiinta iyo gaaladu ay kulmeen walla almuslimuuna waa jeesteen muslimiintii mudbiriina xaalay dhabar jeedinayaan bay jeesteenoo way yaaceen muslimiintu iyagoo baraad la meelaynay gaalada ka filaynin ayay soo mareen gaaladuna way soo durkeen oo meeshii ay ku ogaayeen way ka yimaadeen meel xidha oo ka sokaysa meeshoodii in badan halkaasay gaaladii galeen muslimiintiiyo baraadla baa u soo galay nimankan markaa reer hawaasinna waxay ahaayeen niman yacni shiishka aad u yaqaanoo qaansalay ah oo leebabka aad u isticmaala bay ahaayeen ilaa afar kun oo nin ayay ahaayeen leebabkoodii bay soo diyaarsadeen markii waxa weeye ay u soo dhowaadeen iyagoo aan halkan dagaalba ka filayn ayaa mar keliya afar kun oo leeb bay sidaa mar qura u rideen marka way ka naxsadeen waxaana ku jiray nimankii dhowaan islaamay ee hadda maka ku islaamay oo fatxu maka markaa dhacay kuwaasaa dee horraan qaado markiiba yacni waxa weeye markaa yaacay markaasaa muslimiinta badankooduna markaa firka naxi ay yaaceen walla almuslimuuna way jeesteen muslimiintu mudbiriina xaalay dhabar jeedinayaan bay jeesteen yacnii way yaaceen baa loo jeedaa fatafiqa wuxuu gudagalay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay yarkudu inuu markaa u kadlaysiinayo u ordisiinaayo baqlatahu baqashiisii qibala alkufaar xagga gaalada uu eryaayo iska daa inuu laabtee oo nebigu weligii ma cararine waxa uu sameeyey inuu markaa baqashiisii u sii eriyaba xaggii gaalada weliba markaa uu sii eriyaayo waa issheegayaa ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmutalib anigu nebi baan ahay beeni kuma sugna anigu ina cabdimutalib baan ahay colka dagaalamaya cidday abbaarayaanay ugu jecel yihiin inay dilaan waa ninka hoggaamiyaha lagu kalsoon yahay ee markaa qaa'idka xaaladda caynkaasa siday gaaladu ugu taamayaan inay muxamed dilaan aad iyo aad bay u daran tahay marka waxay ka mid tahay qisada noocaasi min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaayay ka mid tahay waayo xaaladda caynkaasa inuu issheego iyadoo ciidankiisii ay ka yaaceen waxa ku soo hadhay ay yihiin afraad yar oo kooban ay yihiin waxa ku soo hadhay cadowgii laga yaacayna afka ay kugu soo kala hayaan oo halkan kuu dhow yihiin oo meel leebkoodu kaa soo gaadho ay joogaan haddana in xaggooda loo sii socdo ee aan meeshii xataa lagu sugnaan ee xaggoodii baqasha loo sii eriyo maca daalika haddana layscarrifo lays sheego ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmutalib wa min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya ee faraha badan le bay ka mid tahy marka horena baqal buu soo kaxaystay inuu cararaba uguma talagelin waayo baqalima dheerayso faras la'aanna kuma kellifin toban faras buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam toban faras ayuu lahaa waa ka yimi fardihii oo baqal buu ka soo kaxaystay wa ana aakhidun bilijaami baqlati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam anna waxaan markaa hayey buu yidhi bilijaami baklati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam baqasha rasuulka sala allahu alayh wasalam xadhiggeeda ama jaraheeda ayaan hayey waan xejinayey akufuhaa waxaan ka celinayey iraadata anlaa tusrica yacnii doonista ay doonto inay degdegto ay doonto ayaan ka ilaalinayey waan ka celinayey anlaa tusrica ay an tusrica wa abu sufyaana abuu sufyaanna waa abuu sufyaan ibnu alxaaris ibnu cabdilmutalib weeyaane waa nebiga in adeerkii ruma weeyaane aakhidun birikaabi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam yacnii rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu baqasha ku fuushan yahay ayuu marka hayey yani wuxuu noqonayaa ama kooraha ama ama dee waxaan loogu xidhxidho ee kale marka ayuu markaa noqonaya kolba waxa marka ay ku xidhan tahay lagu fuulayo waayahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ay cabbaasu cabbaasow aydwalli nidaa naadi asxaaba asamura waxaad u dhawaaqdaa kuwii geedkii u saaxiibkaha u dhawaaq bimacnaa geedkii baycatu ridwaanka kuwii u saaxiibka ahaa ee geedka hoostiisa lagula baayactamee baycada aan kula galay kuwa u yeedh fa qaala cabbaasun markaasaa cabbaas wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa cabbaasu bnu cabdilmutalib rajula nin buu ahaa sayitan cod dheer ayuu ahaa nin cod dheer codkiisu aad iyo aad buu u dheeraa baa layidhi wakhtiyada qaarkood markuu dhawaaqayo oo uu inamadiisa u yeedhaayo waxaa la yidhi markaa siddeed mayl iyo sagaal mayl baa codkiisa laga maqli jiray siddeed mayl maylku kilomitirka waa ka badan yahay waa kilomitir iyo badh weliba waxbaa dheer adigu kolle qiyaasta de hadda la isticmaalo waxa weeye kun lix boqol meelahaasaa lagu sheegaa wax dheer yihiin kun iyo toddoba boqol lama gaadhsiiyo laakiin ma garan karro waagaas inay dee maylku kan hadda qiyaastan bidabdi inuu waafaqsan yahin kale waxaa la sheegaa qiso ka qaraabo badanoo beri jaahiliyadii maka la ysku galay waxay yidhaahdeen dhawaaqii uu dhawaaqay dumarkii uurka lahaa way dhiciyeen baa la yidhi kadaa yudkaru wa kaana rajulan sayitan wuxuu ahaa nin markaa cod dheer buu ahaa faqultu waxaan idhi biaclaa sawtii codkaygii ugu dheeraa waxaan ku idhi ayna asxaabu samura kuwii geedka u saaxiibkaa xaggay jiraan meeye yani waa geedkii baycada lagula galay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay baycada kula galeen ee kula baayactameen laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fii quluubihim marka geedka hoostiisa baacada ay kula galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam fa wallaahi allah baan ku dhaartay laka anna cadfatahum waxaad mooddaa noqodkooda laabadkooday sidaa u soo laabteen xiina samicuu goortii ay maqleen sawtii codkayga cadfatu lbaqari noqodka markaysagaa lo'du soo noqotoo kale inay tahay yacni lo' noqodkeed baad mooddaa buuli calaa awlaadihaa ubadkeeda ay ku soo noqonayso fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa labayk yacni markaa ku ajiibnayn yaa labayk yacni ku ajiibnayn yaaduna waxay noqonaysaa lilnidaa ama litanbiih ama in yeedhmo looga jeedo ama in tanbiih looga jeedo fa qaaluu yaa labayka yaa labayk fakhtataluu markiiba si deg degay u soo noqdeen oo u soo laabteen fakhtataluu way islaayeen muslimiinta iyo walkufaar iyo gaaladu way islaayeen Ah, haddii la nasbiyo waxay noqonaysaa mafcuul macahu in la yidhaahdo faqtataluu way islaayeen hum iyaga iyo waalkufaara ay maca alkufaari gaalada la jirkoodu waddacwatu fi lansaari ansaarta yeedhmada isu yeedhayeen isu gargaar weydiisanayeenna yaquuluuna waxay odhanayeen yaa macshara alansaar ururkii ansaartow yaa macshara alansaar ururkii ansaartow uma qusirat iddacwatu cala bani alxaaris bni alkhasraj intaa dabadeed eh, yeedhmadii waxaa lagu koobay calaa bani lxaarisi yacni markaa reer xaaris baa lagu koobay oo ibni alkhasraji ilma khasraj ahaaday yaa bani alxaaris ibni alkhasraj yaa bani alxaaris ibni alkhasraj saasaa loogu yeedhay iyaguna si ay markaa u soo yaacaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu gargaaraan fa nadara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam u eegay saasuu u jalleecay wa huwa calaa baklatih wuxuu eegoo jalleecay walxaal huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa baqlatii baqashiisii uu ku dul sugan yahay kalmutataawili calayha ilaa qitaalihim waxaad mooddaa sidii markaa mid e, qooraansanayoo kale dagaalkooda oo yacni markaa sidaa u eegaya oo yacni markaa qooraansanayoo kalead mooddaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markaa dagaalkii baa socda oo waxa weeye xoog baa markaa dagaalkii u socdaa oo muslimiinta iyo gaaladii ay markaa dagaalamayaan fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi haada xiina xamiya alwatiis waa wakhtigii moofadu kullaatay buuri waa wakhtigii moofadu kullaatay alwatiis waa moofadan marka roodhida yacni markaa lagu samaysto marka waxaa looga jeedaa waa kinaaya can ilxarbi yacni dagaalkii hadduu kullaaday hadda ayuu kullaadaa macnuhu dhacay moofada waxaa looga jeedaa dagaalkii uma akhada dabeedna wuxuu qaaday rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay xasayaatin quruurx ayuu qaaday faramaa bihinna waa ku tuuray wujuuha alkufaar gaalada wejiyadoodu ku saydhii intuu in marka waxa weeye yacni quruurxa saa u qaaday oo sacabkiisa ku qaaday ayuu sidaa ugu saydhiyey gaalada wejiyadooda uma qaala dabeedna waxau idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inhazamuu warabbi muxammed inhazamuu way jabeen wa muxamed muxamed rabbigii baan ku dhaartaye waa jabeen fadahabtu waxaan u qasday dahaabka qasad baa looga jeedaa dahaabkana qasad waa loo isticmaalaa oo man adlamu miman dahaba yakhluquka khalqii dahaba bimacnaa qasadaa loo jeeda fadahabtu waxaan markaa u qasdo oo aan doonay anduru inaan eego ayaan doonaa nebigu markuu yihi waa jabeen baan is idhi waxaa bal eeg fa ida alqitaalu calaa hay'atihi waaba iyadiioo dagaalku sidiisii uu yahay oo wax sii yaacayo wax jabay aanan arkayn fiima araa sidaan arkaayo sidiisii inuu dagaalku yahay baan arkay fa wallaahi allah baan ku dhaartay maa huwa arrinku ma ahaan ilaa an ramaahum inuu ku tuuray mooyaane bixasayaatihi quruurixiisii inuu ku tuuray mooyaane famaa ziltu kama zuulin araa inaan arkayo xaddahum xadkoodii afkoodii waxaa laga tilmaamayaa xadkii seefahooda marka muraadka looga jeedaan waa quwadoodii iyo xooggoodii inuu marka ahaaday kaliilan yani marka kaliil inuu ahaaday ayaan ku ogaaday buuhi wa amrahum iyo arrinkoodana mudbiran yacni mid markaa fanjeediye oo daba jeediyey inuu yaho laga qaalib noqday saasaan ku ogaaday buui oo araada la yidhaahdo waxaa laga tilmaamay ru'ya cilmiye laba mafcuul markaa la siiyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey alwadiisu erayada hariibkaa buu fasiraya alwatiisu watiisku attanuuru waa moofada wa macnaahu macnihiisuna ishtadat ilxarbu dagaalkiibaa darnaaday weeye oo dagaalka dee waxa weeye dab oo kale waa lagu matelaa ya kulamaa awqaduu naara lilxarbi adfa'aha allah marka waxa weeye dab baa dagaal loo shidaya waxaa laga tilmaamaya dagaal baa la hurinaya marka watiiskaana dagaalkii baa laga kinaayoonaya wa qowluhu xaddahum huwa bilxaa'i almuhmala waxay ku sugan xaadii aan dhibcaha lahayn ay ba'sahum dagaalkoodii baa iyadana markaa laga kinaayoonayaa looga jeeda marka quwadoodii iyo dagaalkoodii baa daciifa laga tilmaamaya xadiiskani waxa uu ka warramayaa ghaswadii la jiray ghaswatu xunayn ayuu ka warramaya xunayn muslimiintu aad bay u tiro badnaayeen laba iyo toban kun bay ahaayeen ciidanka gaaladee lagu duulayeyna yacni way yaraayeen dagaalada kale ama ghasawaadka kale ee marka laga reebo yani ti fatxu maka maka lagu furtay iyo taa xunayn mooyaane dagaalada kale gaaladaa badnaan jiray laakiin ghaswadan iyo maalintii fatxu makaba muslimiinta badnayd yani xagga ciidan ahaan marka la eegayo maalintana marka waxa weeye qolada lagu duulayey way koobnaayeen muslimiinta aad uga badnaa dabeed waxa dhacday muslimiintii qaarkood baa iscajabiyey yaa wayowma xunaynin id acjabatkum kasratkum falam tugni cankum shay'an wadaaqat calaykum alardu bima raxubat yacni waxaa laynoo sheegaya icjaab baa dhacay icjaabku waa maxay waxay dhahaen maanta cid inoo beegtoomaysa hadda muslimiintoo dhan maaha qayb ka miday ka dhacday maanta cid inoo beegtoomaysaa ma jirto marka dee icjaabka haddii la yscajabiyo waxay ka mid tahay waxyaalaha jabka sababay ka mid tahy jabka sababa ayay ka mid tahay saasaa la tusayay iyagu markaa awood awoodayna lahayn ilaahayna markaa awoodda hayo cidduu ilaahay haalib yeela ayaa haalib noqonaysa nasrigana ilaahay baa haya marka allah in la tala saarto lagu kalsoonaadaa la rabaa ee marka awoodda in laiscajabiyo lama rabo dabeed marka waxa weeye xaaladda caynkaasa iscajabintaasi waxay saabtay marka waxbay bay saabtay waxaa laga qaadanayaa yacni iscajabinta iyo dembiyada iyo waxyaalahaasoo dhan in lagu jabo ayaa laga qaadanaya si kastay awooddu u badan tahay jabku markaas waa ka imanaya marka maalinta caynkaasa nebiga calayhi salaatu wasalaam cabbaas iyo abu sufyaan baa ku lamaana oo qaraabadiisii ahaa kamay cararin dad kaleoo kooban oo ku soo hadhay nebigana calayhi salaatu wasalaam waa jireen nebiguna wuxuu ahaa ashjacu nnaas dadka ka ugu dhiiran buu ahaa waxay yidhahdeen saxaabadu marka dagaalku darnaado ka noogu geesisani waa ka nebiga ag jooga ka noogu geesisani waa ka nebiga ag jooga yaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni weligii ma cararin weligii ma cararin wuxuu ashjacu nnaas buu ahaa saas ayuu ahaa ninka qaa'idka ama ah hogaamiyaha ihi marka ciidankiisu jabaan wuu isqariyaa ama wuu cararaa waayo isaga sida loo doonayo loo beegsanaya waa ka badan tahay sida ciidanka kale loo beegsanayo waa ka darantahy nabiguna iska daa inuu cararee yacni marka baqashibu wuxuu u sii wadaa xagga cadowga ayuu usii wadaa weliba markaasuu iscarifaya issheegaya marka waxa weye arrin aad iyo aad u cajiiba weeye arrin aad u cajiiba weeye marka waxa weeye abu sufyaan iyo abu sufyaan ibnuulxaaris iyo cabbaas ibnu cabdilmutalib baqashii inayna didin yacni markaa ayaa marka ay ku dadaaleen ninna jara hayo ninna markaysa markaa yacni kooraha hayo ama waxa uu ku fuushan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam si aan baqashu markaa ula cararin taasay markaa ku tuntuunsadeen markaasaa dabeedna marka waxa loo yeedhay nebigu amray in loo yeedho ciidankii marka waxa weeye cararay wuxuu ku bilaabay qoladii asxaab asamura asxaabu baycati ridwaan baycadii baycatu ridwaan ciddii u saaxiibkahay ya si guud mar looguma wada yeedhine waxaa loogu yeedhay qoloqolo ayaa loogu yeedhay qolahaasaa laga bilaabay qolyo kalena waa loo yeedhay markii cidda ugu horraysaa soo laabatayna kuwa kalena inay soo laabanayaan waa la garanaya de waxay noqotay in lasoo kala dheereeyo ya degdeg loo soo gaaro degdeg saasay markaa waxay noqotay ragga la socday nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintaa waxaa ka mid ahaa niman markaa dee hadda markaa dhowaan dadkii maka laga furtay ka mid ah oo dee islaamnimadii qaarkood aynaysaan ugu qanacsanayn markaasaa mid ka midii waxauu yidhi waar sixirka waa kaa buray sixirki waa ka buray markaasuu waar iga daa nin reer mudari inuu ii taliya iiga fiican nin reer rabiici inuu iga taliyo yacnii haddii jab yimaaddo hawaasin ay qaalib noqoto oo dabeed markaa ii taliyaan rabiica ii taliso dee taasa igaga daran la an yarubbanii rajulun min mudar axabbu ilaya min an yarubbanii rajulun min rabiica waa ninkii dee labada nin halka isu celinaya mid wuxuu ahaa safwaan buu ahaa mid safwaan buu ahaa waa kii dircyada nebigu ka ammaanaysanayey deedna ku lahaa akhasban ya muxamed maxoog baa dircadeedii maxoog baad ku qaadanaysaa muxamedow dabeedna uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal caariyatu mu'addaah caariyatu madmuuna waa la soo wariyey waxay ku xidhan tahay tarjiix hadda ma hubo labada tal la arjaxayo mee waa caariye lagu gudaayo ammaano lagaa ammaanaystay hadhowna lagu siinayo lagu guday wey bal caariyatu mu'addaah marka ninka hadalka odhanaya safwaan weeye la an yarubanii rajulu min mudar ila akhirih akhiiran markii dambe dee iimaankii ku raasukhay ma ku sugnaaday waa yahay waxaa laga qaadanayaa iyadoo markaa cadowgii sharka badnaa lala dagaalamaya gaalo haddana dad mu'miniina dembiga ka dhacay in dhici karto cadowgaa in lagu sallido oo iyagu marka ay gacan sarreeyaan si marka waxa weeye ay ugu cibro qaataan yacni muslimiintu ay uga cibro qaataan waa arrinka noocaasoo kale uga taxadiraan waatuu cumar ibnukhadaab markuu la dardaarmayey ciduu dagaalkii u dirayo jihaadkii wuxuu yidhi walaa taquuluu ina caduwana sharun mina falan yusallata calayna ha odhannina cadowgayagaa naga shar badan oo nalagu sallidi maayo falarubbamaa sullita calaa qawmin man huwa sharun minhum waxaa dhacday in dadka qaarkood lagu sallido qaar ka shar badan ee taqwada ku dadaala oo iska ilaaliya markaysa wa markaa dembiga yani iska jira yani dembigu yaanu idin jebin macnuu saasuu dhacay sidaas ayuu dhacay waa waxaa laga qaadanaya markuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inhazamuu rabbi muxammad inay tahay waxaweeye shay aan weli xaasil ahayn inuu ka warramay oo taasina ay ka mid tahay yacni waxyaalo yacni mucjizaadkiisi ka mida oo yacni markaa shay haybiya oo dhici doona ee nebigu markaasi sheegay calayhi salaatu wasalaam marka cibar ba ku sugan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk